بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماضي بغير اللبس وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سارة وبان عنه والأمر مبني على السكون مثاله اقدر صفقة المقبون وإن تلاه آلف واللام faqsir waqul liyaqumi lgulaamu wain aradta min wain amarta min saca wamin gada faasqit ilxarfaal akhira abada taqulu ya zayduqdu fi yowmi alaxad wasca ila alkhayraati luqita arashad wahakadaa qawlu kafirmi min rama faxdu calaa dalika fima stabhama waayahay horta luqiita iyo laqiita luqiita rashada waxaan ahayn u dhigaa nusqooyin kuna waa isku mid kanuye subaa kale kitaab kale wax wataba malamiya luqiita u wada dhigaa soo maha nusqooyinkaan haysana waayahay fakulu maa lafdigii dhammaantiis yasluxu uu subado fiihi lafdiga dhexdiisa amsi amsi uu subado fainahu lafdigaasu maadin maadi wey maadigaasu bikayri labsin dhehlaan ahaaday baydkan sharayaan sharaxnay icraabtiisa unbaa noo dhimaneed sharaxiisu shalu noo soo hormaray fa kullu maa lafdi dhammaantiisa iyo kan ku xigaba labadaasba shalaan sharaxnay fa kullu maa carabkan haddaan iska marinaynaa fa kullu maa lafdi dhammaantiisa yasluxu uu subadu fiihi lafdiga dhexdiisa amsi fainahu lafdigaasu maadin maadi weeye maadigaasu bikayr lafsin dhehlaanaaday baydkan macnihiisa khulaasahaan waxa weeye lafdi kasta oo macnihiisa amsi marka lagu daro uu sax noqonayo waa ficil maadi uqraba afcaashay ficil maadi ficlu amar ficlu mudaaric mid walba inuu calaamad u sameeyo waxaan idhi marka calaamadan uu sheegay waxa weeyaan xadkan waxaa la idhaha laysa jaamican walaa maanican waxa weyn jaamicna maahan maanicna maahan inkastoo hadda uusan u sheegin calaamad ahaan u sheegay haddana calaamadda laftirkeedu sidaasaa laga rabaa mana ahan sababtoo ah waxaan nidhi ma ahan jaamic oo waxaa la arkay ficlu maadi oo amsidu aysan u suuban qaar waa u suubataa safara wuu safray amsi shaluu safray qadima wuu soo galay amsi shalayuu soo galo safarkii ka yimid laakiin gobol aysan u suubanaa la arko ficil idaa shardiyaa ama xarfu shardi midku rabaa ahda ma ismu shardi haddii ataatu shardi ka hor maraan idaa jaaa zaydu zayd markuu yimaado amsi markaas uma suubado ficil maadina marka waxaa imaanaya maadi aan amsi u suuban taasu waa inuusan jaamic ahayn oo kii calaamad uma wada ahan ta labaadna waxa weeyaan maanic maahanoo calaamadaanu waxay u suuba kartaa ficil kale sida ficilka mudaaric ee lam lagu anfiyey ama lamaa oo kale oo haddii aad tidhaahdo lam yusaafir caliyun amsi lam yusaafir caliyun cali ma safrin amsi shalay ma safrin macna saxuu noqona ficilkiina waa ficil mudaarica marka maanicna maahan waxa weeye jaamicna ma ahan saas darteeda waxaa feecan i ficilmaadiga marka la calaamadaynayo ee calaamad loo sheegayo in u taniis asaakina iyo taaul faacil labadaas calaamad looga dhigo maxaa yaele iyagu waxa weeyaan ficil kastoo maadiyana way galaan ficil kaloy galaanna ma jiro ficil kaloy galaanna ma jiro marka waa nuucaas wa xukmuhu xukmu lmaadi maadiga xukunkiisa fatxu lakhiiri fatxu lxarfi xarafkii la kordhigidiisa weeye xarafka alakhiiri ee dambeeya akhiirkaasu minhu ficilka ka mid ah halkaana wuxuu ku sheegayaa ficilka maadiga xukunkiisa ficilka maadiga xukun waxa u ah in fadxa lagu bineeyo aakhirkiisa fadxa in lagu bineeyo fadxadaas waxaa isku mid ah inay ka muuqato lafdan inay tahay ama taqdiiran inay tahay waa isku mid lafdan waa ka muuqan kartaa sida daraba waa garaacay dakhala waa galay waxa weeyaan callama waa bartay tacallama waa bartay istakhraja waa la baxay kulli waa u suubataa waa in suubanayd oo fadxada inay ka muuqato iyo in lagu qadaro sida rama waa tuuray cafaa waa cafiyey wallaa waa jeediyey tawaalaa waa israacraacay istalqaa jeega jeegu seexday waxa weeyaan fadxaa lagu binaynaa aakhirkiisa marka lagu leeyahay sawaaءun kaana fadxaas inuu ahaado lafdiyan ow taqdiiran labada waa isku mid fadxaa lagu binaynaa fadxadaas lagu binaynayaa kala qaad male ficilku inuu hulaati yahay saddex xaraf le sida daraba rama inuu yahay rubaaci afar xarafa ah. sida callama waalaa iyo inuu khumaasi yahay sida tacallama tawallaa ama uu sudaasi yahay sida istakraja istalqaa marka waxa weeyaan fadxa lagu binaynaya hadii lagu yidhi fadxadu inay lafdi noqoto ka muuqato iyo in lagu qadaro waa isku mid ficilka fadxada lagu binaynaa kala qaad ma leh waa maadi idaylkiis ha ahaado ulaai ha ahaado rubaaci ha ahaado khumaasi ha ahaado sudaasi ficil oo dhan oo maadiya waxaa lagu binaynaa fadxo laakiin waxaa laga soo reebaaha nidhi haddii ficilka maadigaa ah uu la xidhiirsado damiiru rafca mutaxarig ah damiiru rafca mutaxarigana waa saddex waa taa faacil naa faacil yaa nuunu niswa waa saddexdaas waxa weyan taa faacil darabta adaa garaacay darabti gabarya adaa garaacay darabtumaa labadiinana garaacdeen darabtum raggiina badana garaacdeen darabtunna dumarkiina badana garaacay tadaas waa taa faacil waxaa lamida naa faaciliya darabnaa annagaa garacnay waa halkaas miaalay leedahay darabnaa qulnaa samicnaa katabnaa iyo nuuniswa darabna dumarkii maqnaaya garaacay saddexdaas marka waxaa laysu yidhaha damiiru rafca mutaxarik ah ficilka maadiga markay la xidhiirsadaan aakirkiisa sukuuna lagu bineeyaa waxaa kaloo fadxada uu ka baxayaa ficilka maadigaa ah, markii ay la xidhiidhsato ficilka maadigaa waawljamaaca waawljamaaca hadday la xidhiidhsato waxa weeyaan damaa la saaraya ee fadxadii wa uu ka baxaya sida aamanuu kafaruu qaaluu qataluu darabuu katabuu samicuu wowda munaasabadeeda daraaddeed marka labadaasuu ka baxaya waxa weya wixii wowdaasna oo waawljamaacadana dama ka horaynayda aamanuu kafaruu qaaluu samicuu qara'uu katabuu damaa ka horaynayda haddaad aragto iyadoo wax kale ka horaydo waxa weya waxaa gala iclaal sida ishtaraw biaayaati اllahi iyo da'w hunaalika huburan iyo taas iclaalaa galay oo waxaan idhi ishtaraw asalkeed wuxuu ahaa ishtara yu ishtara ayadoo ahayd yu waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin waa ya-da wanfataxa maa qablahu waa ra'da gulibat اcilatu alifan kaasaa iltiqaau saakiriin dhacay iltiqaas ilaa ya-di alifay noqotay wowdiina waa reebanta aliftiina waa reebanta marka laba xarfu cilu ka dhex dhacayaa darajo badan wowda darajo badan wowdu waa keligeeda kelimato waa faacilkii laakiin alifkanu waa laamulkelima waa xarafka ugu dambeey ficilka markaasaa layska xadfay laamulkelimadii laamulkelima kaasay noqotay ishtarow dacawna waa sidaasoo daca ay ahayd ayaduna qaacidadiiya lama siiye wاlmru amarkii mabniyun mid la bineeyey weeye calaa sukuuni sukuuna lagu bineeyey wاlmru amarkii mabniyun ku la bineeyey weeye calaa sukuni sukuuna lagu bineeyey ficil amarkii ayuu halkan ka galay xukunkiisii ficil amarkii uu halkan ka galay xukunkiisii ficil amarka xukunkiisu waxa weeye waa mabni mabni weeye madhabka basriyiinta waana madhabka sawaabka ahe waa mabni ee mucrab ma ahan waa mabni sukuunaana lagu bineeya waa goorma in kaana صaxiixa alaakhiri waa markuu صaxiixulaakhir yahay marka sukuunka lagu binaynaa waa markuu صaxiixulaakhirka yahay hadduu صaxiixulaakhir yahay marka la binaynaa sukuuna lagu binaynaa dakala yadkulu udkul aad leedahay qara'a yaqra'u iqra kataba yaktubu uktub marka sukuun a lagu binaynaa miaalna isagaa ku siiyey miaaluhu amarkii sukuunka lagu bineeyey mihaalkiisii ixdar ka digtoona weeye safqatalmaqbuuni midka la dagay ee baraxa laga soo gaday gorgoradiisa iska ilaali ixdar ka digtoonow safqatalmaqbuuni mid la soo dhacay oo asaga laftiisa la dago lasoo khiyaano barax iyo been laga iibiyey midkaas gorgoradiisa ka digtoonow yuusan kaa gadin adiga waxaa maqbuunka qofka la dago la dhacay <laughs> wax faalsaha wa ah laga soo gaday badeeca waxa laga soo siiyey waxaysan joogin caqiide faasidaa ah loo soo meeriyaa la yidhi dariiqeed hayd hsah dambe kula dheg adaa dariiqii agta ku haye markaasuu rabaa erga inuu kuu meeriyo adna ah, isagaa dagan marka waxa weeyaan qofkii lasoo dagay ama dan adduun lagu dago ama dan aakiree yuusan adiga ku dagin wey oo kaa gadin beenta iyo berex isag eh, waa degan iska miskiin w moodaa w sida ku mid ah, waxaan waa sax sidaa loogu soo meeriyo loo sharxay oo laga dhaadhacshay waa ku soo qancay markaasuu rabaadna inuu kaa kaa dhaadhiciyo ixdar ka digtoonow sadqata almaqbuuni kan la dagay oo la dhacay waxa weya waa midka la khiyaanay maqbuunka waa makhduuca qofka la khiyaanay ee lasoo dagay gorgoradiisa iska ilaaliyo kaa gadin adiga hadda maxamshadku ixdar wey waa ficil saxiixulaakhira sukuunkaasaa lagu biniyey sukuunkaasaa lagu binayey laakiin waxa weeye marka sukuun lagu binayna ficiluamarka waa markuu saxiixulaakir yahan haddii ka waran uu muctaluaakir yahay xadfu xarfucilla lagu binayna xadfaasna waa keeni doona waa uu soo wada xadfu xarfucilla aa lagu binaynaa azaa waa dula yqzu waa dula uqzu khashiya waa cabsaday yakshaa waa cabsana iksha rama waa tura yarni waa tura irni marka haddii waxa weeyaan xarf uu yahay muctalulaakhir waxaa lagu binaynaa xadfu xarfucil ka waran haddii afcaal khamso ficil mudaaric ila mudaaric ka yimaada amarkii oo faacilkii uu ahaa alifulitnain waa uljamaca yaalmuanah mukhadaba markaasna waxaa lagu binaynaa xadfu nuu oo waxaa la leeyahay daraba daraba wa daraba yadribaani labadii waa garaacayaan idribaa alaleey idribaa idribuu idribii ayadana waa uu soo wadhabaa keena kulli waa uu soo wadaa welidaa saas daraaddeeda maxamed amiir wuxuu yidhi waxaa fiicneed meeshaan uu ka yidhi walamru mabniyun cala asukuuni oo ay u baahatay marka abyaad fara badan inuu kuwii kale ku keeno hal bayd inuu waxa dhan iskula keeno oo uu yidhaha walamru mabniyun calaa maa yujzamu bihi mudaaricuhu ayaaman yafhamu saasaa fiicneedu inuu yidhaahdo wlmru amar mabniyun waxaa lagu bineeyey calaa maa yujzamu waxa lagu jasmiyo khalaas wada intaas wlmru amar mabniyun waxaa lagu bineeyaa calaa maa shayga yujzamu lagu jasmiyo bihi maaga mudaaric mudaarici uu ka yimid ayaa man yafhamu qofka fahmaayo qofkii fahmaayo mudaaricda mudaaric duusan fahmi waxba u tarimi laakiin qofkii mudaaric fahmaayayo amar waxaa lagu bineeyay wix mudaaric lagu jasmi jiray mudaaric hadduu saxiilaakriya maxaa lagu jasmiye sukuun daraba waa garaca yadribu lam yadrib soo maahan sukuunkaasaad ku banayn amarkana idrib hadduu muctalulaakir yahay mudaaric maxaa lagu jasmiye xadfu xarf cila hazaa waa dilay yaqzu waa duulaa lam yaqzu soo maahan amarkana waxaad ku binaynaa xadfu xarf cilaha uqzu aad leedahay hadduu yahay afcaal kamsa mudaaric maxaa lagu binayn jiray xadfu nuun yadribaani lam yadribaa ma aysan garaaceen idribaa ad leedahay amarkana xadfu nuunkaas ayaad ku binaynay marka waxa weya wاlmru mabniyun calى ma yusamu bihi mudaaricu waa intaasba qaacida muhiima wey qaacida muhiima wey wain talaahu wain talaa hadduu raaco hu amarkii sukuunka lagu bineeyey alifun alif iyo walaamu laam faksir hoos dhig waqul waxaadna tidhaahdaa liyaqum ha istaago algulaamu addoonku ha istaago wain talaa hadduu raaco hu ay اlamr almabniy calى sukuuni amarkii sukuunka lagu bineeyey alifun walaamun alifun walaamunta beydka la galaye al ula jeeda waan anagii nidhi haddii lafdiga carabiga laba xaraf uu yahay waxaa loogu dhawaaqaa bilafdihi laa bismihi marka alifun walaam waxa weeyaan waxa weyn beydka uu ku qasbay ee wuxuu ula jeedaa al haddii waxa wey ficilki ficlu amarka ahaa oo sukuunka lagu bineeyey ay ka daba marto al ah, al ayaa ka daba martay al marka hamsadii waa hamsatu wasli mataa yutraj saqad waa naga soo ogaanay mataa tutraj saqad waa iska dhacee soo maahan markay dhacdo laamtii oo reeban iyo ficlu amarka aakirkiisii oo reebana isku soo aada iltiqaw saakinaynaa dhaca haddii ficlu amarka kasra saac maxaa yaele asal waxa ah mar haddii iltiqaaw saakinayn dhaco waxaa looga fakadaa kasro kasra lagu fakadaa markaas kasra saac wa talaahu ficlu amarkii sukuunka lagu binayay hadduu raaco alifun walaamun al hadday raacdo faksir hoos dhig aakirkiisa faksir hoos dhig aakir اlamri faksir hoos dhig aakir almri wa qul waxaad tidhahaa liyaqumi اlgulaamu marka fiiri misaalkan iyo ismudaabaqay maayaan mumatelka maxaa yeele liyaqum waa ficil mudaaric oo laamul amar ay galay macnahaan waa sax isaga laftigiisa oo ficilka mudaaric laftigiisa oo sukuunka lagu jasmiyey haddii ay ka daba marto al isna waa la kasrinaa laakiin misaalka aan rabnay maa marka tanoo kale waxaa la ihahdaa tamiil maahane waa tandiir nadiirkiisuu kuu sheegay tandiirun laa tamiilun la ihahdaa nadiirkiisi mid lamidhu kuu misaali oo sidoo kale asna ficilka mudaaric oo la jasmiyo sukuunka lagu jasmiyey ficilka mudaaric oo majzuumka oo sukuunka lagu jasmiyey al hadday ka daba marto waxa weya asagana kasraa la saara marka haadaa tandiirun laa tamiilun amaa tamiilkii waxay leedahay qum illeyla ilaa qaliila qum alleyla soo maaha qum soo sukuma saarnayn alleyla ka daamartay qumi ir qumi illeyla sumi nahaara wactakifi illeyla bici lcabda qul ilxaqa qul ay aheed alxaqa ka daamartay qul ilxaqa khud ilcafwa ir khud ay aheed iyo alcafwa soo maahan khud ilcafwa ficilka amarkaa sukuunka ku binaysan hadday al ka daba marto hamsadii way dhace markay hamsadii dhacdo waxa way laamtii reeban iyo ficilka akirkiisoo reebana isku soo aada laguma dhawaaqi karo ficilka akirkiisa kasra saare asal waaa wax iltiqaab looga fakadana waa kasradaas kasradaas weeyaan wa in amarta haddaad amarto min sacaa sacaa xaggeeda haddaad ka amarto wa in amarta haddaad amarto shaksan qof haddaad amarto min sacaa min mudaarici sacaa sacaa mudaariceeda xaggeeda haddaad ka amarto wmin adaa wmin mudaarici adaa adaa mudaariceed xaggeeda haddaad ka amarto faasqid rid alxarfa xarafka xarafka alla qiira ee dambeeya abadan weligaa rid haddii waxa weeyaan hadalkeeda baytkan o dhan waxa wey khulaasadiisu haddii kelmadda oo ficlu amarka ah uu yahay muctalulaakir xadfu xarf cilo ku bina waa intaas warka dhan ah. sacaa waa degdegay yascaa waa degdega haye amar isca adaa waa ka lahay yaqduu waa ka laha uqdu ka lahdhe ah, mashaa waa socday yamshi waa socona imshi socodhe marka waxa w hadduu ficilka amarka uu ka yimid uu muctalaakir yahay xadfa xarf cilo ku bine xarakadii ka horreydana baaqiye si ay u tuso xarafka maqan oo haddaad alif xadafto maxaad baaqi yeele fatxo si ay u tuso alif inuu maqan yahay haddii aad wow xadaftana maxaad baaqi yeele damo si wawda xadfan loo garto haddaad ya xadaftana maxaad baaqi yeele kasro saas intaas le waa wuxuu ku yidhi waa in amarta haddaad amarto min sacaa min mudaarici sacaa amarku mudaaric ka yimaada min sacaa min mudaarici sacaa sacaa mudaariceed haddaad ka amarto wa min hadaa wa min mudaarici hadaa hadaa mudaariceed haddaad ka amarto fa asqid rid alxarfa xarafka rid xarafka alakhiira ee dambeeya abadda weligaa rid taquulu waxaad leedahay yaa zaydu zaydo ukdu kalla fii ywmi axad maalinta axadda kalla waxa weeyaan ilaa mina mina u kalla maalinta waxa weya yowmu tarwiyada ee sideedaad ee xajka weeyaan yowmu tarwiya yaa zaydu zaydo uqdu kalla fii ywmi اlaxadi maalinta axadda kalla marka hadaa waa kalla yaqdu waa kalla uqdu waa kana maalinta axadda kalla wasca u degdeg ila alkhayraati khayraadka meeshaas waxa wyn khayr badana ka jira xajka ahe waxa weyn kayrka iyo takbiirta iyo talbiyada badi u degda iiri saca waa degdeg yasca waa degdega isca iiri ila alkhayraat luqita ilaahow lagula kulmiye arashada toosnaan farax alleha kula kulmiye xajkaagan allaha aqbale degdeg wahaakadaa sidaasuu ahaaday qawluka inaad tidhaahdo firmi irmi inaad tidhaahdo min ramaa min mudaarici ramaa ramaa mudaariceeda xaal uu ka ahaaday irmidaas irmidaas wax ka xalayna iiri maaa ism maanta maaqusida lafduhu fa wasl amaada laftigeedu waa isi maanta mistaas waatan jirtay wuxuu ku yidhi hadda muxuu kuusoo miaaliyey ayadoo alif u dambaydo saca yasca isca ayadoo wow u dambaydo hadaa yaqdu uqdu haddana ayadoo yo u dambaydo kuu keena ramaa yarmi irmi kaasuu ku yidhi wahaakada sidaasoo kale u ahaadayo xadfu xarfi cilaad ku binayneen qawluka qawlkaagaa tiraahdo firmi min ramaa ramaa xaggeeda xaalu ka ahaaday axdu ka qiyaaso hadde intaas haddaad fahamtay maanta oo lagu meeri maahe faxdu ka qiyaaso calaa daalika madkuurkaas fii maladi ki istabhama qarsoonaada wax alla wixii ficil ah ee muctalaaqiro kaa qarsoonaada intaas ka qiyaaso oo wixii waxa wayaan kulligood hal dariiq wada marsii xadfu xarfu cilla axdu ka qiyaas ay faqis weye faxdu ka qiyaaso calaa daalika daalika maxaa lagu ishaaraa kii saca ahaa kii qada ahaa kii irmi ahaa shanaca lagu ishaara bimacnaa madkuura loogu ishaara iyadoo daalika mufrada aa lagu ishaara jamc bimacnaa madkuur ah. fii meladii ka qiyaaso istabhama qarsoomay raab raab fakulu alfau faul fasixa liannaha saxad can jawaabi sharطi muqadarin taqdiiru idaa carafta inqisaama alafcaali ilaa alaaati waaradta bayaana calaamati اlmaadi daad rabto faaqulu laka waxaan ku leeyahay وعن كلي كل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر كل مضاف مع اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه يصلح فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فيه في حرف جر وله ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر الجار والمجرور متعلق بيصلح امس ما قصد لفظه فهو اسم اول ما اصل اسمه لكن هذا حالنا ما قصد لفظه فهو معرب انكرنا amsi faacil yasluxu marfuuc calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa akiri manca min duhuriha ishtaqa almaxalli bixarakati alxikaaya waljumlatu min alficli oo ah yasluxu iyo walfaacil oo ah amsi iyo wlmafcuuli oo jaaru majruurka ah laa maxala laha min alacraab lanna silat mawsuul wlcaayidu ila lmawsuul adamiiru lmajruuru bifi waaya weli mubtadihii uma hayno qabar oo kulu ahaa waa noo dhiman fainahu alfa raabidaة اkhabri bاlmubtada'i maxaa yeelay maanta mubtadiha cumuum ku jira ila waa kulli mar haddii mubtadu lafci caama noqdo kabarka fa la gelina marna waajib marna jawaaz waa kala duwan yahy alfa raabidaة اkhabri bاlmubtada'i ina xarفu twkiidi وnaصbin tansib ism وtarfc khabra walaha ismu ina maadin khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala alyaa-i lmaxduufati liltiqaa'i saakiniina manaca min duhuurihaa asiqalu waljumlatu min ina wasmihaa wa khabarihaa fii maxali rafcin khabarun mubtada oo kullu ah oo kullu ah waraabitu baynahumaa ismu ina waljumlatu min almubtada'i wa khabarihi fii maxali nasbin maquulu qowli maxduuf qowlka maxduufka ah faaqulu lasoo qadaray بغير الباء حرف جر غير اسم مجرور بالباء وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن كائن صفة ماض وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره غير مضاف لفظ مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره وحكمه الواو حرف عطف حكم مبتدون amase alwaaw lilistinaa labadu waa ku banaanta وxukم alwaaw xarف caطفin xukم مبtadn marفوع باابtidاء وcalaamaة رفع dmة ظاahiraة في akhirه xukم مضاaf wlha ضميir متصل مبني عalى الضم في محل jر مضاaf إليه فتح خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب معطوفة على جملة كل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لفظ هاي jumladaas hore isaga cad jumlada hore oo mubtadaha iyo khabarka fatxu mudaaf alakhiri mudaaf ilayh majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirihi minhu minhu min xarfu jarin walha damiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali jarin aljaaru wاlmajhuuru mutacaliqu bimaxduufin wujuuba taqdiiruhu alkaini waa in صifada iyo mawsuufka ismudaafaqeeyaan alkaini alkaini صifatu اakhir وصفة المجهور مجهور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره كقول الكاف حرف تشبيه وجر قول اسم مجهور بالكاف وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا لمبتدين محذوف تقديرهما وذلك كائن وذلك الواو للسناف ذلك ذا اسم إشارة مبتدا مبني على السكون في محل الرفع لك اللام للفعل والكاف حرف خطاب كائن خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة قول مضاف والهاء والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر المضاف إليه والميم علامة جمع ذكور صار وبان عنه لبا نوغو بلا نوغو بنان مقول قولنا وحنا كدغنو صار وبان عنه صار مقول قول اه ان لنا منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من دور اشتغل محلي بحركة الحكاية وبان عنه وكو عطفينا iyo inaan icraabno niraano saara ficlu maadi mabni cala fatxi laa maxal lahu min alcraab wa faaciluhu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala saa'iri almafhuumi min saara waljumlatu min alficli walfaacili fi maxal nasb maqulu qawli وبان الواو حرف عطف بان فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر جوازا تقدره هو يعود على البائن المفهوم من بان استفاعل كسيعل والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة صار عنه عن حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على ضم في محل جر الجار والمجرور متعلق ببان والامر الواو للاستئناف ama se alwaaw xarfu caطfin labadaba kuu banaan alwaaw lilistinafi alamru mubtada marfuuq bilibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih mabniyu khabaru mubtada marfuuq bilmubtadai wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih wاljumlaةu min almubtadai wakhabarihi laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa calى sukun calى xarfi jarin asukun ism majruur bcala wacalaamatu jari kasraة daahiraة fi akhirih aljar wاlmajhuur mutacaliq bmabniy bmabniy miaalhu مثال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مثال مضاف لها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه halkaas markaad joogdo laba kuu banaan inaad tiraahdo ixdar safqata almaqbuuni oo iswadata khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci damatun muqadaratun calaa akhiri manaca min dura ishtiqaal maxali bixarakati alxikaaya waljumlatu min almubtada wa khabarihi la maxala laha min alixraab liannaha mustanafa waa dariiq iyo inaad tiraahdo markaas halkaas maraydo wa khabaru mubtadain maxduufun taqdiiruhu qawluka ixda sabqat maqbuul qawlu khabaru mubtadain marfuucun bilmubtadain wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi qawlu mudaaf alkaafu damiirun mutasilun mabniin cala alfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayhi waljumlatu min almubtadain wakhabari lam min almubtadain oo kee ah mihaalu iyo wakhabarihi oo qawlu ah laa maxala laha min alaxraab liannaha mustanafa ixdar markaa iyada iska macneen ixdar ficlu amri mabniy calى sukuni la maxal lah min اأxraab وfaaciluhu ضamiir mstatir wujuba taqdiru anta wاljumlaة waxaa tira horta safqadana ku darhee safqata mafcuulu bihi ixdar mansuubu calaamatu nasbi farxatu daahiratu fi akhiri safqata mudaaf almaqbuli mudaaf ilay majruur wacalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fi maxali nasb maqulu qowli اlmaxduufi qowlka la soo qadaray ayaad uga dhigaydaa mafcuul wain talaahu alwaaw lilistinaa inxarfu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardin waani jawaabu wajazaahu talaa talaa ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhiri manac miduri atacaduru fii maxalli jasmin bin ficlu shard walhaa damiiru mutasilun mabniyun calaa dami fii maxali nasbin mafcuulu bihi muqadar mafcuulu bihi muqadar alifun faacilun muakar marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii akhirih walaamuna alwaaw xarfcati laamu macduufun cala alif walmacduuf cala lmarfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirihi faksir alfaau raabitatu liljawaab iksir ficlu amri mabniun cala sukuuni laa maxrama min alixraab faaciluhu damiiru mustatim wujuban taqdiru anta waljumlatu min alficli mar hadday fa u gashay jumlada maxalka laga jasmina waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali jasmin bin jawaab shardi haddaan laakiin fa ugelin ficilka laftirkiisa ad ka dhiga ficilka laftirkiisa ad ka dhiga jawaab hadii kalena jumladaad ka dhiga wاljumlaةu من فعل شرط وجوابه لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة وقل الواو حرف عطف قل فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا, وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جسم معطوفة على جملة اكسر ليقوم الغلام ليقوم اللام حرف اللام لام الأمر يقوم فعل مضارع مجزوم باللام الأمر باللام الأمر وعلامة جسمه سكون مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة التغلص من التقاء ساكنين الغلام فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل أو يقوم يو الفاعل والغلام في محل نصب في محل نصب مقول قولي إلا قل أكور ريدا مكتب قل أكور ريدا وإن أمرت الواو للاستئناف in xarفu شharد jaaزim yجزم فiclayn awl فicl شharط wtani jawaab وjaزاء amar فicl maadi mabniy calى الsukuni maxaa sukun loo binay lاftisaali bضamiir rafci mتaxarik fii maxali jasmi bin ficl شharط wta damiir mتصil mabniy calى الfatxi fii maxali rafci faacil min saca min xarفu jarin wاlsm اmajruur maxduuf min xarفu jarin wاlsm اmajruur maxduuf taqdiirhu min mdaarc من حرف الجر المضارع اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق بأمرها مضارع مضاف سعى مضاف إليه سعى ما هو ناقص ما قصد لفظه فهو اسم مضارع مضاف سعى مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من دون اشتغال محلي بسكون حكاية بسكون الحكاية ومن الواو حرف عطف من حرف جر والمجرور محذوف تقديره من مضارع غدا من حرف جر مضارع اسم المجرور بمن وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور الذي قبله المجرور كوري كعرف حد مالك الأولاد وايه مضارع مضاف قدام مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية waxaa kaloo dhigi karta منع من ظهور التعدد oo ila اسم xajaad ka dhigatay alif ism alif u dambeeya xajaad ka dhigan فاصل الفاء رابطة للجواب أصل فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء ساكنين وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت الحرف مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل أو أسقط iyo والفاacل oo أnta ah في محل جسم بn جواب شرط والجملة من فعل شرط وجواب لا محل لها من الإحراب لأنها مستأنف الأخيرة صفة الحرف وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره أبدا ظرف زمان منصوب على طرفية زمانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بأسقط وظرف تعلج تقول فعل مطارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا زيد يا حرف النداء معنى هذا أدعو زيد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل النصب وجملة المنادى أما وال وال وال وال وحرف النداء والجملة من حرف النداء والجملة min xarfi nida wlmunaada amase wajumlat nida in la yidhaha saasaa ka fiican wajumlat nida fii maxali nasbin maqulu qawlin iska dheh uqdu ficlu amri mabniyun calaa xadfi xarfi اlcila wafaacilu damiru musatin wujuban taqdiiruhu anta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali nasbin maqulu qawlin maqul qawlkay ka mid taha في حرف jر يوم اسم مجrور بفي وعلامة jر كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجrور متعلق بأغd يوم مضاف الأحد مضاف إليه مجrور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من dور اشتغال محل بسكون الروي وسع الواو حرف عطف اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله ضمير مصة وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة أغد إلى حرف جر الخيرات اسم مجرور بإلى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بإسعى لقيت لقي فعل ماض مغير سيقة مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك لا محل له من الإعراب والtاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل الرشد مفعول به منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على أخير منع من دون اشتغال المحل بسكون الراوي والجملة من الفعل والنائب الفاعل والمفعول لا محل له من الإعراب لأنها الدعائية وهكذا الواو للاستئناف هكذا حرف التنبيه ها وحرف kda alkaafu xarfu tashbiih wa jari daa ismu ishaara mabniin cala sukuuni fii maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inun kaa'inun khabaru mubtada marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri qowlu mubtadaun muaharun marfuucun بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر قول مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه والجملة من المبتدا المتأخر وخبره المتقدم لا محل لها من العرب لأنها مستأنفة فرم في حرف جر اسم اسم مجرور فيه وعلامة جر كسرة مقدرة على آخره منع من دورها اشتغل محلي بحركة الحكاية مثلا ومد حكاية ما أنت فيه كنطي الجار والمجرور متعلق بقولك قولك كنت تعلق ومستري من حرف جر رما اسم مجرور بمن رما ماي من حرف جر والمجرور محذوف تقديره من مضارع رما مضارع اسم مجرور بمن وعلامة جر كسرة ظاهرة على آخر الجر والمجرور متعلق بمحذوف هل قد أدس غفيرية الجر والمجرور متعلق بمحذوف kaa'inan xaalan min irm mansuub calaamatu nasr fatxatu daahiratan fi aakhiri waajibay u xadfan yihin waayahay mudaaric mudaaf ramaa mudaaf ilay majhuur wa jari kasratun muqadaratun calaa akhiri manaca min duura ashtagal maxali bisukuun alxikaaya faaxdu alfaau faa lfasixa uxdu ficlu amri mabniyun calaa xadfi xarfi lcila wafaacilu damiir musatir wujuban taqdiruhu anta والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول على حرف جر ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر الجر والمجرور متعلق بأحد لكلام البعد والكاف حرف خطاب فيما في حرف الجر ما اسم موصول ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر الجر والمجرور متعلق بأحد اشتبه استبهم فعل ماض مبني على الفتح فتح الغبرين مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفعل ضمير مستطير جوازا تقدير هو يعود على ما والالف للاطلاق الف كان ماذا شغلكم عليه والالف للاطلاق قبل والجملة من الفعل او استبهام ايا والفاعل او هو ضماد الله طيئة لا محل لها من الاعراب لانها صلة الموصول wاlcaa'id ilى اmawصuل aضamir mustatiru fi istbhama اllah subحanaه وa taعalى aعلم وصلى الله وسلم وbaaرك على نبيina محمد